بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إلهي سبحانه وتعالى ramadaanta iyo cibaadaadka soonka salaada qiyaamka waxaba allah inaga aqbalo subxaana wa tacaala waxay u eg tahay in ramadaan gebagaboobayso oo gebagabadii ramadaan la joogo dabaaladana waa culus inoo laba hayn kari maayo ramadaan gebagabadeedii baa la joogaa jooga mowduuca kanna sidaa daraaddeed baan u doorannay mowduuca ah in acmaasha la aqbalo ilaahay subxaana wa tacaala camalka uu inaga aqbalo waa mowduuc muhimaddiisa leh cibaado kasta aynu la nimaadnaana xaj ha noqoto soon ha noqoto salaad ha noqoto sadaqa ha noqoto ma la aqbalay mise lama aqbalin waa isweydiin leh caliy bni abi aalib radia allaahu canhu baa waxaa laga sheegaa inuu odhan jiray leyta shicrii man ilmaqbuulu fanuhniih ay fanuhani'u waman ilmaxruumu fanucziih maan yacnii wuxuu tilmaamayaa waa kuma uunka la aqbalay aanu bogaadinno iyo kaan la aqbalina maxruumka ah aanu tacsiyeynee ibnu mascuudna waxaa laga sheegaa inuu odhan jiray ayuha almaqbuulu hanii'an lak ayuha almarduudu jabbara allahu musiibatak kan la aqbalayow waa ku bogaadinnay buu leeyay bogaadin baa kuu sugnaatay kan la soo celiyey camalkiisi yownaah ilaahay masiibaa kugu dhacdee masiibadaada ha kaa kabo maxay sidan culimmada u leeyihiin ama caliy ibnu abi aalib iyo ibnu mascuud iyo saxaabada looga sheegaya cali baa waxaa laga tilmaamaa mar kale inuu leeyahay waxba acmaasha yaraanteeda ha ka fakerin ee waxaad ka fakertaa buu leeyahay qubuulkeeda miideen maqal buu leeyahay in ilaahay qur-aanka ku yidhi innamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka aqbalaa uun dadka mutaqiinta ah ilaahay wuxuu tilmaamayaa acmaasha rabbi wuxuu ka aqbalaa inta ilaahay ka cabsato subxaana wa tacaala haddaba waxa murugo badani ay ka jirtaa oo qof waloo muslimaba uu ka murugoonayaa een acmaasha uu qofku la yimaado uu ka warwarsan yahay talo alle ma kaa aqbalay mise kaama aqbalin waayo aakhiro ilaahay subxaana wa tacaala duul buu tilmaamayaa la leeyahy waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaan manhuura waxaannu u horumarinay waxay camal sameeyeen oo dhan waxaananu ka yeelnay boodh la saydhay ama ilaahay subxaana wa tacaala uu qur-aanka ku qul hal nunabi'ukum bilakhsariina acmaala aladiina dalla sacyuhum fi lxayaati اdunya wahum yaxsabuuna annahum yuxsinuuna sunca haddaba camalka goormaa la aqbalaa waman araada alaakhirata wasacaa laha sacyaha wahuwa mu'min faulaa'ika kaana sacyuhum mashkuura ayuha alaxiba mid waynu wada garanaynaa waxaynu cibaado la nimoo dhan ilaahay hani buu ka yahay subxaana wa tacaala cidda u baahanay waa innagaa camalkan samaysanaysaa waman yashkur fainamaa yashkuru linafsihi baa ilaahay yidhi waman yashkur fainamaa yashkuru linafsihi waman kafara faina allaha haniyun xamiid qofka mu'minkii hadaba markasta kasta uu camal sameeyo oo uu ilaahay u dhowaado oo uu acmaal saalixa samaynayo haddana wuxuu qabaa warwar ah ma noqon karaan camalkani mid ilaahay agtiisa la qadariyo mid la qiimeeyo mid aan aqbalo waayo acmaasha bini aadamka wax badan baa ku xeehan waxaa ku xeehanna waxbaynu ka tilmaami doonnaa caaisha radiallaahu canha ayaa waxay nebi moxamed weydiisay calayhi salaatu wasalaam suuratu lmu'minuun aayad ku jirto ilaahay leeyay waaladiina yu'tuuna maa aatow wa quluubuhum wajila annahum ilaa rabbihim raajicuun ilaahay wuxuu leeyay waaladiina kuwii yu'tuuna bixinayey maa aatow waxay bixiyeen waxay bixiyeenee juhdi ah ee camal ah ee sadaqa ah ee maala ah, waxay bixiyeen kuwa bixiyey iyagoo wa quluubuhum wajila baa ilaahay leey iyadoo qalbigoodu uu baqaya cabsi ku jirto waayo annahum ilaa rabbihim raajicuun ulaa'ika yusaaricuuna fi اlkhayraati wahum laha saabiquun baa ilaah waxay weyddiisaa caaisha kuwa kan wax sameeyey ee haddana cabsanayaa ilaahay rasuulkiisiyo ma kuwa khamriga cababa mise waa kuwa waxaday ila kuwaasaa intay camal xun sameeyeen hadday mu'min yihiin haddana cabsan lahaa nebigu wuxuu ku yidhi laa yaa binta sidiiq caaisha ina sidiiqay warku sidaad moodday maaha buu nebigu ku yidhi walakinahum aladiina yasuumuun wa yusalluun wayatasaddaquun wahum yakhaafuuna an laa yuqbala minhum ulaa'ika yusaaricuuna fi lkhayraat caishaay waxa weeyaan buu yidhi waa kuwo soomaya oo salaadaya oo wax la baxaya laakiin haddana weli alle ka cabsi qaba oo waxay ka cabsi qabaan armay tii la aqbalayay noqon weydaa su-aasha isweydiinta le waxay tahay markaa mataa yuqbalu اlcamal ducooyinka ilaahay qur-aanka uu ku soo arooriye waxaa ka mid a ah, nebi ambiyada ka midoo ducaysanayoo leh wa an acmala saalixan tardaahu ilaahayo waxaad i waafajisaa camal saalixa camalka saalixi waa camalka maxay leh waa camalku qofku isagoo mu'mina uu la yimi isagoo arkaantiisi iyo shuruudiisii wata la yimi oo tardaahu aad raalli ka tahay buu leeyahy culammadu waxay yidhaahdaan faraq baa u dhaxeeya bayna asixati waalqubuul had iyo goor fuqahadu waxay ka warramaan tasxiixu alcamal aw sixatu alcamal oo arkaan iyo shuruud iyo wixii uu leeyahy yacni camalka maalan salaadda haddaad soo weysaysato oo wakhtigeedii tukatid oo arkaanteedii iyo shuruudeedii la timaadid waa tujzi ay tasix aakhire laguu qabsan maayo maxaad salaaddii u tukan weyday laakiin hawaab ma helaysa maqbuul matay tay wuxuu idhi qaar baa salaad tukada oo aan salaadooda helin ilaa cushuruha tusucaha umunuha intaasunbaa maqbuula markaa bay culammadu idhahdaan mid baa salaad tukada oo salaadiisa leh meelood marka loo qaybiyo meel ahaan ten bercent yacni salaadda tukato intaad khushuucdabaad hawaabkeeda weyn leeday intaasaa intaa alle agtiisa laga aqbalo markaynu salaadda tukanayno intaynu soo jeednaa intaynu see taa daraaddeed bay culammadu waxay idhaahdaan mas'aladu camalku horta lama aqbalo haddaanu asixin marka hore waa laabud min sixa laabud min sixa shuruudu saxiixnimadii waa inuu wataa waa mar labaade waa inuu wataa wixii lagu aqbalayay oo waxa lagu aqbalaya mawaanic daakhiliyana way jirtaa mawaanic khaarijiyana way jirtaa yacni maalan inuu ikhlaas ku jiro waa shuruudu saxaana waa ka tirsanya mawaanicdii daakhiligaana waa ka mid oo waa maxay camalka hadduu istuskaa galo dee la aqbalin waynu wada garanaynaa riyaa iyo sumca iyo waxaasi hadday ku jiraan mararka qaarkoodna waxyaabo khaarij camalka ka abaaba buriya marka gaalnimadii iyo laga yimaado dee waxaa la tilmaamayaa oo qur-aanka ku soo aroortay laa tubtiluu acmaalakum laa tubطiluu sadaqaatikum bilmanni waاlأdaa sadaqaadkiina ha ku burinina maxay sheegasho iyo adya haddaad wax bixiso laakiin haben iyo maalin baad sheegayso ninkaa hebele beri baan saa u galo beri baan waxsiiye dee adaa burinaya wixii sadaqadaadii aad hor alle u dhiibatay waxaad ka dabageynaysaa maxay wax burinayo qubuulka u diidaya idan qubuulku sixadu waa shardi oo shuruudii sixada waa la rabaa maala laa yaqbal allahu salaata bikayri طuhuurin walaa sadaqata min quluul sadaqa lama aqbalo tuuga ka timi iyo salaadaan maxay tahaaro lahayn lama aqbalo laakiin waxyaabaha dabada ka ana kuwaa maaha kuwaan u socdaa marka anugu laakiin tusaaleyaal baan ka bixinaya maalan ninkii xaaraanta ka dhargay muxuu nebigu yidhi ee gacmaa kor u taagay mid eh, soo basaasee wixii wax lagu aqbali jiray qaar ka mid ay ka muuqdaan laakiin la yidhi حرام xaaraam wamashrabuhu xaaraam waqudiya bilxaraam faannaa yustajaabu lahu buu nebigu yihi kaasee wax looga aqbalaya maalan dadka acmaashooda in la aqbalayo ilaahay loo bandhigo oo dembigooda la dhaafayo dadkoo dhan laba dadka muwaxidiinta labaa la yidhahda iyaga waxooda dib u celiya waa kuwe waa labadii iska laalaaday ishaystay andiru haadayni xataa yastalixa baa la labadan intay ka heshiinayaan warkooda dib u celiya idan waa camal khaarij ka ah acmaashii aad la timee kale xasanaadka ahayd inay ilaahay hortagto waa camal kaloo khaarij ka ah maalan kuwii uu nebigu tilmaamayay salaadooda taaka in le kor looma qaado imaam aanay dadku ka raali lahayn mid baa iska kin oo dadka tukiye uun salaaddiisu taaka korkeed ma maraysa baa la yidhi ummadda muslimiinta ah wixii ka dhexeeya qasabka iyo boobku ma jiro walaa masaajidka walaa madaxnimada walaa meelnaba qasab ma jiro walidaalika imaamka dadka boobe ee raba inuu qasab ku tukiyo salaadiisa waxaa la yidhi taa ka kor madaxiisa ma dhaafto idan waxaa jira waxyaabo badan oo acmaasha soo celin karaoo qubuulka u diidi kara saa ayaa ilaahay qur wuxuu inoogu tilmaamaya liyabluwakum ayukum axsanu fii suurati huud iyo fii suurati اlmulk haddaba ayuha alaxiba waxaynu u baahannahay acmaasheenna saalixa ah waxyaabaha labaya oo dhan inaynu ka miidhno inaynu hufno oo buushaha iyo jiriidha iyo waxaan soconayn ishi baalkaba ka reebno ishi baalkaba inaynu camalkeenna saalixa ka reebno waxaa kaloo jira waxyaabo lagu kabo camalka saalixa in rabbi ka aqbalo kaanu socdaa markaa waa waxaan lagu kabo waayo kuwa shuruudu saxee hore intaan camalka la bilaabin baa iyaga la sameeyaa intaan camalka la bilaabin ayaa shuruudu sixaa la sameeya hadda waa soo tukanay bil dhan baynu qiyaamu u taagnayn oo ramadaan dabayaqadeedii baynu joognay sideed iyo labaatan lacalla inay berri un ka hadhay hadday badatana in maxay laba casho ka hadhay idan waa soo soonnay waa soo tukanay faradkii qiyaamu leyl baan soo samaynay acmaal badan baan soo samaynay waxaynu u baahanay waxyaabo aynu rabno inaynu ku kabno hadaba sina alla u aqbalo qur-aanka ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa ambiyadiisii iyo dad saalixiina oo acmaal wanaagsan samaynaya haddana wax ku ladhaya qur-aanku wuxuu ka warramayaa nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil oo ilaahay beydkiisa kacbada beytullaahi alxaraam dhisaya kacbaday dhisayaan waid yarfacu ibraahiimu alqawaacida min albeyti wa ismaaciilu laakiin maxay ku ladhayaan bikahrati adducaa'i waalrajaa inay ilaahay baryaan in badan rajeeyaanna inuu camalkaa ka aqbalo camalku waa camal saalix ay wadaan oo ilaahay beydkiisii gurigiisii bay dhisayaan haddana wuxuu leeyahy rabbanaa taqabal mina innaka anta asamiicu alcaliim rabbanaa taqabal mina ilaahay naga aqbal buu leeyahay camalkaa adiga samiicu اlcaliime rabbanaa wajcal muslimayni wajcalnaa muslimayni lak ilaah waxaad naga yeeshaa laba muslima waa muslimiin iminkaba laakin wuxuu leeya ilahu islaamnimadayaada aqbal oo kuwa kuwaara naga dhig camalkooda kuwa la aqbalo naga dhig waxaa kaloo qur-aanka ilaahay ka waramaya maryama hooyadeed imra'atu cimraan ummu maryama ayaa ilaahay ka waramaya oo caloosha waxay ku siiday ilaahay hortii ula baxday ilmay sadaqadaysanaysaa oo waxay ku sadaqadaysanaysaa masaajidka inuu noqdo qof ka shaqeeya oo khaadim masaajid u ah bay rabtaa inuu noqdo dabeetana waxay leedahay id qaalat imra'atu cimraana rabbi innii nadartu laka ma fi baطni muxarara ilaahayow adaan kuu nadray waxa caloosheeda ku jira adaan kaaga dhigay inuu beydkaaga ka shaqeeyo adaan kuu nadray maxay laakiin leedahay fataqabal minii innaka anta samiicu lcaliim bay leedahay ilaah iga aqbal bay leedahay adaan kuu nadareeyey rabbow iga aqbal ilaahay wuxuu qur-aanka inoogaga warramayaa nebiyullaahi ibraahim calayhi assalaam salaad buu tukanayaa haddana ilaahay weydiisanaya kuwa salaadda ooga inuu ka dhigo yacni salaaddiisu mid la aqbalo oo nooca la aqbalaa inay noqoto rabbi ijcalnii muqiima asalaati wa min duriyati rabbanaa wataqabal ducaa idan culammadu waxay idhahdaan ambiyada iyo saalixiintu marka hore camalka way ka dadaalaan inuu camal saafiya noqdo marka ay dhammeeyaanna baryada rabbay ku daalaan in rabbi ka aqbalo camalkaa ay la yimaadeen in rabbi ka aqbalo ayay ilaahay subxaana wa tacaala in badan ku baryaan waayo qur-aanku wuxuu inooga warramayaa qaar la yidhi haddaad bixisaan oo tawcan a u bixisaan iyo qasab haddaad ku bixisaanba waxaa bixiseen la aqbali maayo qul anfiquu طawcan aw karha lan yutaqabala minkum inakum kuntum qowman faasiqiin baa ilaah yidhi qole munaafiqiina fii suurati towba ilaahay ka warramo waxaa la yidhi anfiquu طawcan aw karha ama qasab wax ku ama idinkoo aqbashan bixiya lan yutaqabala minkum baa la yidhi laydinka aqbali maayo waayo faasiqiin baa tihiin baa ilaahay fisqigooda wax ka mida ilaahay haddana aayaad kale ku tilmaamaya wuxuu leeyahy wamaa manaca an tuqbala minhum nafaqaatuhum ila annahum kafaruu biاllahi wabirasuulih walaa ya'tuuna asalaata ila wahum kusala walaa yunfiquuna ila wahum kaarihuun gaalnimada waa la sheegay waxa kaloo la raaciyey salaada iyagoo caajisay tukadaan baa la yidhi iyagoo aan nashaadba ku jirin bay ilaahay ishortaagaan waxaa kaloo la yidhi waxay wax bixiyeen iyagoo karaahiyaysan haddaad miskiinka waxu siiso maruun ha kaa tago kanuun ha kaa hadho dee dar ilaahay uma eka ee waxaad dar ilaahay u bixisaabaa la aqbalaya saa daraaddeed qofka mu'minka ahi masaladaynuu soconnaa waa maxay in shaa allahu haddaad mu'min tahay oo camalkaaguu saalixiya waa la aqbalaya laakiin qofka mu'minka ay garantii ma haysto maca kulli daalik ilaahay makrigiisana duulka khasaaray uunbaa aamina afa aaminuu makr allahi falaa yaamanu makr allahi ila alqowm اlkhaasiruun saa daraaddeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa nebi ibraahim oo maxay leh waladii an yakfira lii khatii'atii yowma ddiin wuxuu camal samaystay iyo nebinimadiis iyo wixii oo dhan wuxuu arkaa inaanay qasab ku laga aqbalo laakiin wuxuu leeya waladii aطmacu hunguraynayo inuu dembigayga dhaafo ilaahay hunguraan ka qaba amac baan ka qabaa tamac waa hunguri oo waa maxay acmaashaad samayso oo dhammi shukriga ilaahay ma goyso xaqa taqwaa iyo xaqa jihaadi iyo xaqa shukri ma gaadho waxa ilaahay nimco ku siiyay abaalmarkeedii ma goyso intaad waddaa waxaad dembi gashayna waa kuu dheeriyeen waxaa dembi gashayna waa kuu dheeriye indhahaa la kusiiyey ama wadnaa lagu siiyey ama kaliyaa lagu siiyey waxaad haysatoo dhammi ma gooyaan idan waxa nimco alla ku siiyey shukrinaqeedii maa dhammaynin inaad sayi'aadkaaga ay tirta mooyaane laakiin ilaahay baa wuxuu yidhi haddaad in yar la timaaddo uun waan kaa aqbalaya intaasaan dembigaaga ku dhaafaya wa min fadlih saa daraaddeed buu wuxuu leeyahy nebi ibraahim waladii aطmacu an yakfira lii khatii'atii yowma diin saa daraaddeed buu baqayaa naftiiso wuxuu rabaa nafta aamin lagama aha inay dib u noqoto ilaahay baa ku hanuuniye kama fariidsanid in badanoo lunsan markaasuu wuxuu leeya wajnubnii wa baniya an nacbud alasnaam ilaahu aniga iyo intaan asnaamta inaanu caabudno ilaahu naga foge ilaahu kuwa salaada ooga naga dhig haddaba qur-aanku wuxuu inooga warramayaa dadka saalixiintahay iyagoo cibaadada u taagan oo dadaal intii ay kari karayeen sameeyey inay haddana ilaahay baryayaan inuu ka aqbalo ilaahay baryayaan inuu cadaab dhaafiyo ilaahay baryayaan inuu janno siiyo cibaad raxmaanka marka ilaahay fii suurati furqaan ka waramay wuxuu leeyahy wladiina yabituuna lirabbihim sujada wqiyaama wladiina yaquuluuna rabbana srif cana cadaaba jahannam ina cadaabaha kaana haraama kuwa habeenkii hoyda iyagoo sujuudsan ama taagan habeenkoodu saasuu ku dhammaada haddana waxa la socda inay ilaahay baryayaan oo maxay leeyiin rabbana srif cana cadaaba jahannam ina cadaabaha kana haraama fii suurati zumar ilaahay wuxuu tilmaamayaa aman huwa qaanitun aanaaءa alleyli saajida waqaa'ima yaxdaru اlaakhira wayarjuu raxmata rabbih qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ulu lalbaab ilaahay wuxuu leeyay miyay siman yihiin miyay eg yihiin kuwa habeenkii ilaahay u daacadiisa u taagan oo habeenoo dhan taagan iyagoo ah saajidan waqaa'ima mid taagan ama sujuudsana oo haddana yaxdaru alaakhira wayarjuu raxmata rabbi aakhirana ka cabsi qaba haddana ilaahay naxariistiisana rajaynaya qofka mu'minkii waa bayna alrajaa'i waalkhowf labaduba waa ku wada jiraan khowf qura hadduu kugu dhaco ya'si baa kugu dhacayo lagagama baahna rajaa quri hadduu kugu dhacana quruur baa ku qaadayo dee acmaashaada waxaad soranaysa waa safka horaad ku jirtaaye waxba ha badsanin adigu ku inta laaqbalaad ka mid tahaye idan waad kadsoomaysaa qofka mu'minkii waa maxay waa bayna alrajaa'i waalkhawf sidaa daraaddeed baa waxaa la yidhi kuwani waanay taagan yihiin habeen oo dhan camalkii way la imanayaan haddana maca daalik yaxdaru alaakhira wayarjuu raxmata rabbi aakhirana waa ka cabsanaya waa ka digtoonyahy ilaahay naxariistiisana waa sugaya waa rajaynayaa miyay saman yihiin baa ilaahay leeyay kuwan wax garanaya iyo kuwan wax garanayn waxgarashada rasmiga ee la sheegaya waa kuwa ilaahay xaqiisa garanaya ee sidan yeelaya aayaddu tilmaamtay iyo kuwa aan garanaynin ninkaan ilaahay xaqiisa garanaynin waxba garan maayo waxa uu garanayee kale macno badan ma leh wixii macno lahaa buu garan waaye idan waxaan leenahay koo waxa laynooga baahan yahay acmaashana inaynu ku dadaalo cabsiduna inugu jirto oo ah inaynu ilaahay in badan barino in rabbi inaga aqbalo oo camalka saalixa aynu samayno baryo inaynu ku darro kaasi waa mid midka labaad aan tilmaamaya waxa weeyaan istisqaaru alcamal wa cadam alcujbi waalguruuri bih waxaynu acmaal samaynaynoo dhammi inaynala yaraato aanay inala weynaanin waayo waxaynu soo tilmaamnay qofka mu'minka ahi wuxuu rumaysan yahay ilaahay shukrigiisoo qudha inaanu dhamaynin ilaahay mahadnaqiisa qudha inaanu dhammaynin inaad wax kale raadiso waajiba daayo heshe qofka mu'minkii markuu ogyahay ilaahay wuxuu nicmo siiyey isla markaana uu ogyahay wuxuu macsi galay iyo dunuub sameeyey wax kastoo camaloo uu sameeyey lama buuree ilaahay naxariistiisuu rajaynaya saa baa ilaahay aayaadkii labaadee ku soo dega nebi moxamed fii suurati mudair maxaa la yidhi yaa ayuha almudairu qum faandir wrabbaka fakabir wahiyaabaka faطahir wاrujsa fahjur walaa tamnun tastakir walirabbika fasbir kan isdadayow kacoo dig ba la yidhi oo rabbigaa weynee oo qalbigaaga iyo maryahaaga iyo jidhkaaga iyo guudkaaga iyo gudahaagaba daahir yeel oo xumaha ka dheerow waxaa loogu daray walaa tamnun tastakir xasanulbasri tafsiirkiisu wuxuu leeyahy walaa tamnun bicamalika calaa rabbika tastakiru camalkaad yare aad samaysatay ilaahay ha ugu manno sheeganin isaga uu kula badan yahay qaar baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamay yamunuuna calayka an aslamu qul laa tamunuu calaya islaamakum bal illaahu yamunu calaykum an hadaakum inay islaameen bay kuugu gallad sheeganayaan baa ilaahay yidhi war islaamnimada ha ku gallad sheeganayna baa ilaahay yidhi ee rabbaa idinku gallad sheeganaya inuu idin islaamiyey inuu diin idin ku islaamtaan oo idin hanuuniye rabbaa idin gallad sheeganaya baa layidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la markaa laa tamnun bicamalika calaa rabbik adigoo dacwo iyo diin iyo jihaad u kici doona haddana waxa aad samaynaysa camal iyuu kula buuranin oo intuu kula bato ilaahay ugu gallad sheeganin walidaalik baa ibnulqayim raxmatullaahi calayhi waxaa laga sheegaa inuu yidhi qofka xaadira ama garta xaqiiqada rabbinimada isla markaana garta xaqiiqada xaqiiqadanimada garta alle subxaanahu wa tacaala naftiisana garta buu leeyahy waxa u caddaanaysa waxa uu tijaaro haystaa inaan wax ilaahay lala hortago inaan ahayn baa u cadaanaysa buu leey ilaahay iyo nimcadiisa iyo wuxuu ku siiyey markaad garati iyo weynidiisa iyo wuxuu xaq muto iyo budaacadaada waxaad wadata iyo yaraanteeda ama foolxumadeeda wax ilaahay lala hortago inaan ahayn xataa buu leeyahay haddii camalkaagu yahay camalka aqalaynka o dhan khashita caaqibata cidhibtiisaad ka cabsanaysa ilaahay maxaa lala qaabilaa buu leeyahy ilaahay la qaabilaysaa karamkiisa iyo juudkiisa iyo fadligiisaaad wax ka raadacaynaysaa rabbigaa rabbigaa ina abuurtay waa kariim waa jawaad waa ilaah deeq badan walidaalika baa qur ugu horreeye nebi maxamed ku soo dega ilaahay wuxuu isugu keen sheegay inuu kariim yahay iqra warabuka alkramu aladii callama bilqalam baa ilaahay yidhi iqra akhri warabuka alakram iyadoo rabbigaa uu yahay alakram ilaaha kariimkaa ah waxbixinta badan leh ilaahay fadligiisaynu raadacaynayna markaa karamkiisa ayaad raadacaynaysaa waxay culammadu yidhahdaan camalkaaga in la aqbalay waxyaabaha aad ku dareento waxaa ka mid a ah, daacada kusii badata haddaad aragto qofka oo waddada laazima waa tusaale ama waa tilmaam aynu rajaynayna in ilaahay acmaasha ka aqbalay haddaad aragto qofka oo labaclabaadiisu badato hor iyo dib u socdana shaki bay leedahay se qofka oo qumanaadoo toosu socda haddaad aragto oo macaasida ka fogaada waayo ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa fa ama man acطaa waاtaqaa wasadaqa biاlxusna fasanuyasiruhu lilyusra waama man bakhila wاstaqnaa wakadaba biاlxusna fasanuyasiruhu lilyusra ninka acطaa mafcuulkeedii lama sheegin acطaa juhdahu kullah maal iyo xoolo iyo naf iyo wax walba qofka bixiyey oo wataqaa ilaahayna ka cabsaday wixii laga rabayna waa la yimi waxaana ula socda inuu ilaahay ka cabsanayo wasadaqa biاlxusna xusnada tan mar waxay ku sheegaan culammadu kelimatu laa ilaha illa اllah rumeeyey towxiidkiisiina haysta marna waxay idhaahdaan waa ilaahay wacdigiisa iyo yaboohiisana rumaysan janno iyo waxa alla ku baaqay kaa fasanuyasiruhu lilyusra baa layidhi ta fudud baa loo fudaydinaya idan haddaad aragto iyadoo daacada laguu fudaydiyey waxay u muuqataa bay leeyihiin acmaashaadii hore in la aqbalay waayo jidkii ayaa alle kusii fudaydiyey ilaahayna waa ka qur-aanka ku leh wayasiidu allaahu htadow huda ilaahay wuxuu u kordhiyaa kuwii hanuunay hanuun baa loo sii kordhiyaa adigoo daacada sii laasimaya haddaad aragto bushaarayso waxay u badan tahay intii horeyna la kaa aqbalay intaa kadib waxaynu leenahay waxaa jira waxyaabo lagu kabo camalka aynu u baahanay inaynu ku kabno oo waxay yidhaahdaan istikfaartu ilaahay dembi dhaafka la weydiistaa waa laba shay had iyo goor markaynu istikfaar sheegayno dembi dhaaf baynu ku fasiraa laakiin ma aha af carabi ahaan wuu ka ballaadhan yihi say culammadu sharxaan waayo waxay leeyihiin istikfaartu dembi aad rabto in lagaa dhaafana way tay waxay kaloo tahay bay idhaahdaan jabraan naqs iyo ictidaarna way tahay bay idhaahdaan camalkaaga wixii ka dhinnayo adada ilaahw intaasaan awooday adigu ii dhammaystir iyo ictidaar tusaalaha bini aadamku wax ku fahmaayo tusaalean ku siiyo qof abaal kugu leh ama xaq kugu leh ama aad weynaynaysaa kuu yimi markaasaad rabtaa inaad wax siiso casuuntid wax u qabatid laakiin haddana waxaad dareemaysaa abaalku qofkani kugu leeyay iyo waxanaad wadaa inaanay isu cuntamin inaanay isleekayn adigu intii aad awooday waad la timi laakiin abaalkii lagugu lahaa maad gudin maxaynu ku darnaa markaa cudurdaar baynu raacinaa waxaad tidhaahdaa dee wejiga waxaan aan ku siinaya wax kuu cuntama maaha ama wax kuu qalma maaha ama erayadatan maxaynu uga jeednaa adana wax bixinaya haddana erayadan waxaad rabtaa inaad muujiso abaalka lagugu leeyay inuu ka weynaa waxa aad bixinayso walidaalik baad eraya ku daraysaa iyo kelimaad fiican adigoo raba inuu qofka kale aqbalo cudurdaarkaaga oo inta tan uu arko nin abaal gudayuuna atliis inaad tahay tamartaa meesha ku dhigtaye nin raba inuu abaal gudo inaad tahay istikfaartu markay cibaadaadka daba dhacdo waa sida oo cibaadaadka iyo aacaadka waaweyne layna faray oo dhan waxa daba yaalla istikfaar maalan xajku waa arkaanul islaamku ka mid cibaadaadka la sameeyo kuwa ugu waaweyn ku jiraa goob la istaago goobaha ugu waaweynee bini aadam ilaahay caabudaya istaagana carafa ka mid ah. markaad carafo istaagtay ee ilaahay maantoo dhan weynaynaysay ee baryaysay baa ilaahay wuxuu ina yidhi uma afiiduu min xayu afaada annaas wastakfiru اllaha in allaha hafuuru raxiim istaaga baa ilahay yidhi halka dadku istaagayo qurayshi waxay odhan jirtay xaramka annagu ka bixi mayno xaramka way ka baxsantay markaa muna iyo intaan xaramkaanu joogaynaa waxa la yidhi baxa oo taga halka dadku istaagayo oo weliba halkaa markaa istaagtaane soo dareertaan dib soo noqotaan waxaa camal samayseenoo dhan waxaa ku dartaan istikfaar baa ilaahayna leeyahy subxaana wa tacaala yacni xaj innagoo ku jirna baynu ka dabageynaynaa maxay istikfaar waxaa layna baray oo uu nebiguina baray calayhi salaatu wasalaam salaadda markaynu tukanno waxa koowaad aynu qabanaa waa maxay nabi maxamed markuu salaamo naqsado kow saddex jeer buu odhan jiray astakfir ullah astakfir ullah astakfirullah ma macsi buu samaynaya o ka astakfurulaysanayay maya salaad buu ku jiray laakiin waa maxay wuxuu leeyahay ilaahu xaqaagii weli maan gudin anigu intii aan awoodayay waan sameeyey waynu soo dadaallo weysaysanno soo kacnayo ilaahay hor nimi ilaahay waa is hortaagnay intaynu awoodi karaynay waa dadaalo waa samaynay laakiin waxaynu rumaysanay marar badan baynu baxaynay oo qalbigeennu meel kala jirnay mar baynu waxaynu akhriyaynay ayna fahmaynin mar baynu adduun iskaga mashquulay haddana salaadaynu wadnay dabeetana waxaad leedahay ilaahu intaasun baan maanta awoodaya intaa iga aqbal waxaad ka dabageynaysaa markaa maxay istikfaar markaad salaamo naqsatayba waxaad leedahay ilaahu xaqaagii maan gudanin istikfaartani waa ictidaar markaaad raacinayso ilaahay qur wuxuu inoogaga warramayaa kuwa jannada gelaya in almuttaqiina fii jannaati wacuyuun aakhidiina maa aataahum rabbuhum inahum kaanuu qabla dalika muxsiniin kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun ilahay wuxuu yidhi kuwa muttaqiinta ah ee alle ka cabsaday aakhiro beero iyo ilo biyood iyo jannooyin bay leeyihin aakhidiina maa aataahum rabbuhum waxay qaadanayaan wixii alla siiyey baa la yidhi ee nicmo ah ayay aakhiro helayaan laakiin ilaahay wuxuu leeyahay sababtu waa maxay innahum kaanuu qabla dalika muxsiniin adduunkii markii ay joogeen ayay ahaayeen dad ixsaanka sameeya muxsiniina kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun habeenkii in yar bay seexan jireen baa ilaahay yidhi u fiirso haddaba erayga la daba dhigay wabilasxaari hum yastakfiruun waqtu suxuurka markay gaadhana istikfaar bay u fadhiisan jireen habeen oo dhan intuu cibaadaysto ayuu wuxuu ku gebagabaynayaa salaadiisii istikfaar uu leeyahay ilaahu intaasaan la imi xaqaaga se maan gudanin waxaanaan sameeyey ee caawo la soo jeeday ilaahu maaha adiga xaqaagi waxaad xaq u lahay saa daraaddeed ayay istikfaarka dabageynayeen ilaahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu u dardaarmay faaclam annahu laa ilaaha ila allah ogow alle inuu keligii yahay ka xaq lagu caabudo masaladaa yaqiinso oo yeel oo wastaqfir lidembika walilmuminiin baa layidhi hadaba dabage haddaba ayuhalaxiba masalada istikfaartana waxaan ku khatimayaa nabi maxamed labaatan iyo saddex sanadood buu jahaatamayey oo ilaahay diintiisa wax waliba ku soo gaadheen oo loo dhibay oo loogu hijrooday oo dagaal nooc waliba uu soo galay oo siiradan aynu akhrinee tirada badan leh ay soo marto labaatan iyo saddex sano kadib aakhir suura suurad ahaan nebi maxamed ugu soo degta bal waxa alle faraya u fiirsa haddaba suuraddii ugu dambaysay qur-aanka iyadoo suuradoo kaamila soo degta weeyaan waa suurati nasr ilaahay wuxuu ku yidhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam idaa jaaa nasrullaahi waalfatx warayta annaasa yadkhuluuna fii diin illaahi afwaaja fasabbix bixamdi rabbik wastakfirhu innahu kaana tawaaba markaad aragtee uu kuu yimaadobaa ilahay yidhi ilaahay guushiisu marka hore nasriga iyo fatxigaba ilaahay baa siiyey waa min nicam illaah ilaahay guushiisa iyo furashadiisu markay ku timi aad maka iyo adduunba furatay oo wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illaahi afwaaja oo aad aragto dadka diinta koox koox u gelaya waagii hore islaamku wuu bilow ahaa nabi moxamed isagaabaa la caydhsanayey kadib qof qof baa qarsanayey qof baa intuu islaamu odhanayay orod reerihiinni qabo barigaad maqasho waan guulaystoonii kaalay saasay ku socotay ilaa iyo soo gaadhay markii dambe qabiile qabiile in loo islaamo afwaaj koox koox caamil wufuud nebiga calayhi salaatu wasalaam qabaa'il dhan oo macsalaadiintoodii oo waayeelkoodiiba wataa u yimoo soo islaamay haddaba markaad sidaa aragta maxay samee ilaahay ku yidhi aadanahaan rabbigood xoog u qadarini markay guulaystaan maxay sameeyaan badhbadhaadhna bay qaadaan de maalinta xorriyaadka maxaa la sameeyaa muruqaa la muujiyaa iyo waxaad xoog leedahay waa qofkaoo isla weyn wuxuu qabtay ay la weyn tahay markay calanka helaan balkaalay canabay bay qaadaan calanka walaacle halkuu qofku isdhuldhigi laa odhan lahaa ilaahu adaa guushiiyo nasrigay ayuu kibir ka qaadaa laakiin nebi maxamed waxaa la leeyahay markaad guulaysatay maantuma ka furanayo guulaysanayey neefku fuushana isagoo ku dul sujuudsanoo madaxu hoos u laalaaduu nebigu soo galay calayh salaat isagoo mutakabiroo isweynaynaya muu soo gelin saa daraaddeed wuxuu ku yidhi markaad guusha hesho ee aad aragto dadkoo diinta koox koox u soo gelaya maxay samee baa lagu yidhi fasabbix bixamdi rabbik tasbiixso adigoo ku marayo ku dheehaya ilaahay xamdigiisa tasbiixdu waa maxay tasbiixdu waa tansiih waa ilaahay oo waxaan u cuntamin aad ka nasahayso ilaahay oo aad xumo iyo ceeb leedahay waa ka hufanye waa ka dheeriye naqsi male ilaahay taxmiidu ama alxamdu lilahna waa maxay waa ilaahay oo aad ammaanayso bikamaalihi wa kamaali afcaalihi aad weynaynayso ku weynaynayso acmaashiisa fiican idan waxaa la yidhi markaad guusha aragto ee dadku diinta koox koox u galaan ilaahay weyneeyo xuma ka huf ammaanoo ammaantu xaq u leeyahay ammaan adiguna wixii aad camal la timi wastakfirhu innahu kaana tawaaba ilaahay u toobadkeen baa la leeyahy oo istikfaarso wixii ilaahay waan xaqaaga ka gaabiyey wixii camal tuurla aan la imi waxaan kuu cuntamaynaan sameeyey ilaahayow iga aqbaldeh qofka muslim haddii nebi maxamed sidaa lagu leeyay innaga maxaad u malaynaysaa markaa markaynu soo soonnay salaadnay ee caynkan haddii maxamed oo intuu diintan u dagaalamay oo naf iyo nafiisba u huray oo labaatan iyo saddex sannadood waday la arrinku hadduu kuu dhammaystirmay waxaad ku gebagabaysataa baa la ilaahay ammaantiisana ha ka daalin wixii kaa uun gaabis uun si uun kaa noqon karana waxaad tidhahdaa ilaahayow intaasaan awooday istikfaar iyo toobad la kaalay nebi maxamed isagoo ta'wiilinaya bay culammadu idhaahdaan suuraddatan ayuu salaadihiisa wuxuu rukuucda iyo sujuudda markuu tasbiixsado markaynu rukuucsanay maxaynu idhahnaa subxaana rabbiy alcadiimi subxaana rabbiy alcadiim subxaana rabbiy alcadiim baa ka mid a markaynu sujuudsanayna subxaana rabbiy alaclaa subxaana rabbiy alaclaa wuxuu ku dari jiray nebigu inuu yidhaahdo markay suuraddani ku soo degtay gadaasheed subxaanaka allahuma rabbana wabixamdik allahuma kfir lii ayuu ku dari jiray markuu tasbiixda hore dhammeeyuu yidhaahdaa subxaanaka allaahuma rabbana wabixamdik ilaahayow xumaka hufnaantaada iyo waa kuu tasbiixsanaynaa waa kuu mahadnaqaynaa allaahuma kfir lii ilaahu dembigaygana dhaaf ayuu ku dari jiray nebigu calayh isalaatu wasalaam idan waxaynu leenahay waxaynu acmaal soo samaynay oo dhan waxaynu u baahanay yay isheenna ku buurmino inaanu is odhanin bildhan baa soo taagnaydeen aan idhaahno gebagabayno kun idhaahno ilaahayow naga aqbal intaasaanu awoodnay intaad xaq noogu lahayd maanan gudanin addoommahaagii baanu nay adaa kariima oo raxiima oo hafuura ee intaas intaasaanu awoodnay intaa naga aqbal oo noogu naxariso aan intaa tamac ku raadinayn janna ku galo waxaan ku soo gebagabaynayaa acmaashu markay dhammaato siiba tanaynu maanta ku jirne soonta ah wax lagu qashinka lagaga hufaa jira shawaa'ibtii raacday nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya ibnu cabbaas baa wuxuu leeyahy farada rasuulu اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam zakata alfitr nebi maxamed wuxuu farad yeelay zakada afurka zakada afurka sakaatulfitriga maxaa loo farad yeelay طuhratan lisaa'imi min allagwi wاlrafath wa طucmatan lilmasaakiin man adaaha qabla الصalaati fahiya zakaة maqbuula wman adaaha bacda الصalaati fahiya sadaqaة min الsadaqaat waa xadiid abu daawud iyo ibnu maajaba soo saareen sheekh alalbaanina xasan iyo saxiixba meela ku sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay zakaatulfirigu zakaatulfirigu waa zakadan qofka madaxiisa laga bixiyo zakaatu kalena maalkaa laga bixiyaa midna waa wixii xoolaad ka bixinaysa midna waa beerheedh madaxaa laga bixiya madaxaagaad zakaynaysa kow wuxuu nebigu yidhi waxay tahay waa tuhratun lisa'im qofka sooman ayay daahir yeelaysaa waxay ka maydhaysaa ka nadiifinaysaa min allagwi waalrafath bishii aynu ku jirnay wixii laqwiya hadaltira inaga baxay iyo wixii rafatee afxumo inaga yeedhay intaa ilaahay wuxuu inagaga maydhaya sakaatulfitriga si soonkeenna quruxli uu xagga rabbi u qabto wixii rafat iyo laqwi inaga dhacay waxaa la yidhi sakadaa yar waa hal galaan waa hal saac saac waa labadaa sacaboo la ysku daray afartood ayaa hal saac dadku iminka wax ma galaameeyaane waxbay miisaamaan miisaamku waanu noqon karaa waanu ka yaran karaa waayo miisaamku dhansatiga shaygu dee miisaamku ku saabsan yahay cufnaanta shayga midhaha markay cusub yihiin hadda la soo gooyay markay muddo yaaliin xataa way kala culus yihiin walidaalik galaan midhoo cusub iyo galaan midhoo qadiimi way kala cusub way kala culus yihiin haddaad miisaan saarto nowciyaadkooduna marka galaanka lagu shubo qaarna meelo daldaloolay leeyihiin qaarna waa yar yaroo meesho dhammi way buuxsamaysaa idan mar kastaba galaamaynta iyo miisaamayntu isku nooc maaha walidaalik baa waxaad arki doontaa wadaadadoo qiyaaso kala nooca kuu sheegi doona qaar idhaahdaa laba kiilo iyo boqol garaam qaar idhaahaa laba kiilo iyo an boqoloo qaar idhaahda laba kiilo iyo inahay sheegsheegaan ilaa sideeda boqol ugu badan yacni waa maa duuna alaaata garaam waxa raashin la cuno dhan ku kasta oo lamiiso saddexdiisa kiilo saac way ka badan yihiin mid kastoo aad miista ama garow miis ama hadhuudh miis ama waxa doonta miis halkiisa saac saddex kiilo saddex kiilo way ka badan hal saac marka haddaad saddex kiilo bixiso waxa weeyaan insha allah wax la huba kolleyba inaad ziyaado bixisay haddaad dee miisayso oo ka yaraynaysana aday ku jirtaa ama laba iyo badh bixi ama laba iyo rubuc bixi ama laba iyo intaad bixinayso waxaad bixisay iyo miisaankiisu intuu saaca ka leekaanaya ku xidhantahy haddaba intaa yar raashinkii aad bixisay ee beerhedh qof kasta madaxii laga bixiyey waa jabrun lisiyaamina waa waxaynu ku ku kabayno soonkeenna walidaalika baa wakiic ibnu ljaraax xaafidkii ama caalim xadiidka ahaa wakiic ibnu jaraax waa sheekh ilimaam shaaficiy imaam shaafici shuyuukhdiisii nin ka mida weeyaan muxadisiintii waaweynaydna ah ayaa waxaa laga soo qornaqliyaa ibnu casaakir iyo ibn اljawsi iyo imaam الnawowi fii majmuuci intuba waa soo naqliyaane wuxuu odhan jiray zakaatu اlfiطri lishahri ramadaana ka sajdatay الsahwi liلصalaati تجبر نقصان الصوم كما يجبر سجود نقصان salaa waxaa laga sheegaa inuu odhan jiray sakaatulfitrigu bisha ramadaan waxay u yihiin labada sujuuda sahwigii siday u yihiin salaadda yacnii salaadda markaynu waxoogaa yaro khalkhalna ee wax qasqasno waxaynu ku kabnaa maxay laba sujuuda sahwi baynu ku kabnaa wakiic ibnu jaraax wuxuu leeyahay nuqsaantii salaadaba haddii laba sujuudood lagu kabay soonka nuqsaanteediina waxaa lagu kabayaa maxay sakaatulfitriga kan baa lagu kabaya haddaba ayuhalaxibba waxaanu leenahay cumuuman acmaasha saalixa aynu la nimi aynu ilaahay isla hortaagayno marka loo eego xaqa ilaahay waa wax yar marka loo eego innagana waxaa laga yaabaa inaynu dadaalay walidaalik waxaynu u baahanay inaynu ilaahay baryadiisa badinno maalmahan inoo sii hadhay iyo maalmaha ka dambeeya ramadaanba in alla inaga aqbalo waynu baryada badinno allaba inaynu istikfaarta badinno ka dabageyno waxay qalqallooc lahayd in ilaahay subxaana wa tacaala istikfaarta inagaga masaxo saddex inaanay nala buurnaanin oo cujbi iyo qururaanu inagu dhicin afar inaynan camalka goynin ee aynu ibaatino oo sii wadno acmaashaa saalixa inaynan ka wada tegin qiyaamu leylkii ha ka tegin xataa haddaad habeenkii toosi kari weydo fiidka horeba sii tuka waa bannaan tahay wixii cisho ka dambeeya aad tukataaba waa kuu qiyaamuleyl markaad cishaa tukato labada sunne cishaa tukato haddaad doonayso saddex tuko oo shan tuko oo toddoba tuko oo sagaal tuko oo koob iyo toban tuko intaadan waddo tuko haddaad doonto markaad habeenkii seexanayso sii tuko haddaad nin wanaagsantaho soo kici kara saqada dhexe kaco ulusu leylka tuko ilaahay u aqbalo haddaad tamartu kugu yar tahay salaada subaxa aadaanka hore unkac oo nuso saac meelaha intaad ka horayso wixii aad tukan karto tuko ha ka wada tegin ha noqoninuun qof ramadaan tana taaganuun maruu talaawi tukadiyo maruu qiyaamuleylka tukado inta kalena aan salaadba tukanin ha noqonin waayo faralka dabadii taasaa u fadli badan nebigu wuxuu leeyay calayh salaatu wasalaam salaad la tukado faral dabadi waxaa u fadli badan qiyaamu leylka dee tan habeenkii loo kaco tan habeenkii la tukado sadaqaadka waxbaa ka tegin waxaad bixin karta labax soonta ha ilaabin shawaal ku dar carafo ku dar haddaanaad xajka tegin cashuuro ku dar khamiise iyo isniin haddaad soomi karta soon sawmu daawuud haddaad soomi karto soon dhakhaatiir baan arkaya hadda ku doodaysaba sawmu daawuud inuu caafimaadka u fiican yahay inaad maalinna soonno maalinna eh, dhakhtar maraykan oo kelibu soo duubay baan arkayoo dood caynkaasiya wadaa calaa kulli xaal waa cibaadaad ilaahay kuu tilmaamo oo ilaahay lagu caabudayo ha ka wada tegin waxaanu leenahay markaas haddaynan ka wada teginayana waxay tilmaamaysaa astaan u tahay cibaadaadkeennii horeyna la aqbalay waaladiina اhtadow zaadahum hudan wa aataahum taqwaahum ti inaynu ku biirayno ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanaه wa tacaala inuu cibaadaadka inaga wada aqbalo soon iyo salaad iyo zake iyo waxaynu la baxnaba in rabbi inaga aqbalo inta xagga rabbi laga aqbalo inan laynagu daro inta naarta laga xoreeyo bisha tan inan laynaga daro dadka muslimiinta dhammaantood ba ilaahay u naxariisto xaqa in rabbi ku toosiyo kuwii kitaabka iyo sunnaha raacayna alla ka yeelo kitaabka iyo sunnaha in ummadda muslimiinta way filiqday ilaahay ku walaaleeyo meelay joogtaba in xaqa alla tusiyo kuwii diintooda ku midoobay ee raacay in alla subxaana wa tacaala ka yeelo gaala waa kibirtay in alla ka dhiciyo intii gaala alla ka reeba in alla ka yeelo sala allahuma calaa muxamedin wala alih wasaxbi waslem walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin بقيا